diibaha kale kullihii dhammaantii iyo in loo maleeyo ilaahay subxaana watacaala inuu arinka nabiga sal lla alay wasalam uusan arrinka uu wato iyo diinta inuusan diibaha kale ka sarabarinaynin oo uu dhicisaynayo oo addoommada gaaladaa inta lagu sallido meesha ay ku dhammaan doonto oo ayna guulaysanin oo lagu guulaysanayn malahaasi waa mala aada u liito ilaahay rasuul buu soo dirsaday dad baan rumeeyey dad buu jecel yahay kuwaas haddana garabkoodu ka bixiyo u hiilin maayo waxay wataan iyo mabdaa uu raalliga ka yahayna u hiilin maayo waa mala xumoo ilahi loo maleeyo subxaana wa tacala saas wey maana bala wa haadaa midkaas huwa isagu dannu saw-i malaha xunkaa wey ilan aayaddii hore uu fasiraya sooma aayaddii hore ee danna aljaahiliyati tiri iyo middan danna saw-i tiri waa isku macno marka isku midda imaanaya maana haada midkaasi huwa isagu dannu saw-i malaha xun wey liannahu maxaa yeelay dannun malo wey dannun dannu malo wey dannu hayri ma shay la maleeyo wey shaygaasoo dannun malo wey dannigaasoo hayra maa yaliiqu aan ku habbooneyn bihi alla aan ku habbooneyn subxaanahu nasahnaay wadannu ma wa dannu malo wey hayra maa shay keyrkii la maleeyo shaygaasoo yaliiqu ku haboon bixikmati ilaah xikmadiisa iyo wa xamdihi maadintiisa iyo wa wacdihi ballanqaadkiisa asaadiqi ee runta ah macnaha waxa weeyaan waa male ilaahay loo maleeyo waxaan ku habboonayn xikmadiisana aan ku habboonayn xamdigiisi iyo mahadinta uu mudan yahayna aan ku habboonayn ballanqaadkiisana aan ku habboonayn saas weyaan macna wa haadaa kaasi huwa isagu dannu saw waa malaha xun wey alladii kaasoo danna ay maleeyeen almunaafiquuna munaafiqiintu ay maleeyeen waalmushrikuuna iyo gaaladuba fii suurati lfatxi waa kii aayadda dambe ku jiray wainamaa kaana wuu ahaaday haadaa kaasi danna sawi ayuu ahaaday mala xun buu noqday liannahu maxaa yeelay hayru maa shay keyrkii wey shaygaasoo yaliiqu u cunama bihi alle subxaanahu nasahnaay wamaa yani wagayru maa shay keyrkiioo alla loo maleeyo wey shaygaasoo yaliiqu u cunamay bixikmatihi wa xamdihi wa wacdi sabiq saas way macna sidana sax uu googooyey kaas wainamaa kaana wuxuu ahaaday haada kaasi danna saw buu noqday mala xunsee ku noqday seebuu madaxuu ku noqday ilaahay awliyadiisa iyo mu'miniintii u hiilin maayo diintiisana diimaha kale ka saramarin maayo say madaxdu ku noqotay maxaa yeelay liannahu maxaa yeelay hayru maa shay keyrkii wey shaygaasoo yaliiqu u cunaba bihi alle u cunaba shay alle u cunaba keyrkii wey macnaa waa shay aan ilaahay u cunamin subxaanahu nasahnaaye wa hayru maa shay keyrkii wey maadaa dambe samray ku cadfantahay marka hayr baa lasoo qadaraya wa kayru maa shay keyrkii weeye yaliiqu u culdhama bixikmati ilaahi xikmadiisa wa xamdihi iyo mahadintiisa wa wacdi iyo ballanqaadkiisa asaadiqi ee runta ah intaaba waxaan u cunlabin waayo waxaan u qalbin waayo waxaan ku habboonen waayo sidaas daraaddeed buu marka mala xunna ku yahay malihii jaahiliyadana uu yahay faman danna ruuxii mooda marka anahu alla subxaana wa tacaala yudiilu inuu ka adkaysiinayo oo ka saramarinayo albaaila baailka inuu sarraysiinayo cala alxaqi xaqa inuu ka sarraysiinayo oo ka adkaysiinayo idaalatan ka adkaysiin mustaqiratan oo sugan taasoo yadmaxillu uu la baaba'ayo macaha la jirankeeda alxaqu xaqiiba uu baaba-ayo mooda aw amase ankara diida an yakuuna inuu yahay maa jaraa wixii dhacay ee nebigiiyo saxaabada qabsaday biqadaa'ihi ilaahay qalbihiisa iyo waqadarihi qorshihiisa inuu ku dhacay ruuxii diida aw amase aan kala diida an yakuuna inuu yahay qadaruhu ilaahay qadarkiisa lixikmatin inuu xikmo ku dhacay iyo ujeedo baaliqatin oo xeel dheer taasoo yastaxiqu uu mudanayo calayhaa dusheeda alxamda mahadin la mahadiyo uu ku mudan yahay intaaba ruuxi inkira bal zacama iska badaaya sheegta ciddii sheegata anna daalika arrinkaas limashiiatin ujeeddo uun inuu ku dhacay doonitaan eh, limashiiatin doonitaan inuu ku dhacay mujaradatin oo ka dharla xikmad yani doonitaan aan xikmad lahayn ruuxii sidaasay wax ku dhaceen yidhaahda fadalika kaasaa dannu aladiina kuwii malahoodii ah kafaruu gaaloobay kuwa gaaloobay malahoodu kaawe fawaylun cadaab iyo halaag marka wuxuu u sugnaaday liladiina kuwa kafaruu gaaloobay oo min annaari cadaaba la ah macnaheedu waxa weeye intiibu isku soo qabtay uu soo sheegay ninkii mooda in baatilka xaqa laga sara marinayo oo dadka ahlubaatilka iyo cadowga ilaah iyo mabaadida baatilka dadka wataay in ay ka adkaanayaan dadka ahlulxaqa ah ka adkaanshaha iyo ka sarrayntaa mar ay ka sara mareen weligeed inay jiraysa oo weligoodii allahoodu macnaha cagta ay ku haynayaan oo qoladani sarraynhayaan oo diintayna aynan sooba kacayninba oo aynan ayadu macnaha waxa weeye mar labaad sara marayn sidaa ruuxii mooda ama ilaahayba waxani inuu qadarayba diida oo yidhahdo waxan ilahay qorshokiisa kuma dhicin ama ilaahay inuu qadaray waa ogol yahay laakiin wuxuu leeyahay waxani xikmad ilahay kuma jirto iska doonay un ilahay subxana wa tacala saasuu leeyahay yani waxaa laga wadaa yani aw ankara an yakuna qadruhu aw qadaruhu lixikmatin qadarahu leh lixikmatin baaligatin yastaxiqu calayhi alxamda bal zacama ana dalika limashii'atin mujaradatin waxaa laga wadaa qolyo waxaaqabay waxaa jira odhanaya ilaahay qadarkiisa iyo waxyaalaha uu samaynaya uu qorsheeyey wuun iska doonay mooye wax xikmadii kuma jirto wax xikmad ah iyo wax ujeeddo ah oo uu ka maba jirtaba laakiin wuu iska doonay sidaasi ruuxa yidhaahdaa ama labada arrimood ku horraysa yidhahdaan waa malihii gaalada macna faman danna ruuxii maleeya annahu alla yudiilu yani adaala idaalatan wa idaalada waxa la yhahda macnaa waxa weeyaan ka saramarinta la yidhahda iyo ka adkaysiinta faman danna ruuxii mooda annahu alla yudiilu inuu ka sarraysiinayo ka adkaysiinayo albaila xumaantii inuu adkaysiinayo saramarinayo cala xaqi xaqa inuu ka saramarinayo idaalatan ka saramarin iyo ka adkaysiin mustaqiratan oo joogta maxaa lagaga bixinaya halkaas wuxuu kaga saarayaa xilliyada qaarkood iyo goobaha qaarkood iyo mararka qaarkood ahlulxaqu baailka yani ahlulxaqa waxoogaa inay ka yar saramaraan waa suurtagal laakiin mustaqir ma ah wax joogaya ma ah uxud haddii saacado ay muslimiinta dharbaaxo la gaadhsiiyo goob lagaga adkaado maaha weligeed inay jirayso in weligeed wax jiraysa maaha mana aha haddii la yidhi xaqa ilaahay marnaba baadilka ka adkaysiin maayo lagama wado goobaha qaarkood yani dhib soo gaari maayo saa lagama wado macnaa waxa wey waxaa laga wadaa idaala mustaqira idaalatan adkaysiin mustaqiratan oo joogto oo aan dhammaanaynin oo dib dambaba uusan xaqu kufitaanka uga soo kacaynin baailkana aan mar labaad hoosta la marsan doonin taas iyada ah taasoo yadmaxilu ka adkaysiintaasoo yadmaxilu uu la baaba'ayo macaha la jirankeeda alxaqu xaqiiba uu tirtirmayo mar dambaba uusan soo kacayn ruuxii saamooda ayib ow amase ankara diida an yakuuna inuu yahay maa jaraa wixii dhacay oo yimid biqadaa'ihi ilaahay qadihiisa inuu ku dhacay wa qadarihi iyo qadarkiisa oo yidhaahda waxaan ilaahay qorshokiisa iyo qadarkiisaba kuma dhicin ow amase ankara diida an yakuuna inuu yahay qadarahu ama qadaruhu ilaahay qadarkiisu lixikmatin xikmad darteed inuu ku dhacay baaliqatin oo xeella xikmadaasoo yastaxiq uu ku mudan yahay calayha dusheeda alxamda in lagu mahadiyo maxaa yeelay ilaahay subxana wa tacala wuxuu samaynayo masaalixdaa ku jirto masaalixdaa ku jirta daraaddeed buuna u jeedaya waana xikmadda la sheegayo wey masaalixdaa addoommada markay soo gaadhana inay ilaahay uga mahadnaqaan bay yuu mudan yahay macna maslaxo iyo xikmad in looga mahadceliyo uu mudan yahay meesha kuma jirto ciddii tilahay bal zacama sheegataba anna daalika arrinkaasi dhacay limashiicatin doonitaan ilaahay inuu ku dhacay mujaradatin oo la dhar tirayoo xikmadii ayna la soconin doonitaan keli ah oo wax xikmadii ujeeddo ka samaysa aan lahayn bu waxaana ku dhacay ruuxu yidhaahda fadaalika kaasi lasoo sheegay bannu aladiina kuwii malahoodii way kafaruu gaaloobay gaalo malehedu mawcidun marka halaag liladiina kuwii buu u kafaruu gaaloobay oo min annaari cadaab alla ah wa aktaru nnaasi marka sheekhu yidhi dadka intiisa badan hadalkii ibnuqayim baa weli socda wa aktaru nnaasi dadka intiisa badan yadunnuuna waxayba malaynayaan billaahi ilaahay danna sawi mala xun fiima yakhtasu waxa gooni ku ah bihim iyaga waxyaalaha iyaga gooni ku ah si gooniya wixii adiga ku qabsaday wa fima yafcaluhu iyo waxa ay samaynayaan bigayrihim bima yafcaluhu waxa uu ku samaynayo bigayrihim ayaga keyrkood yani waxa weeyaan dadka intooda badan kama nabadgalaan oo kama badbaadaan in malaxun xun ilahay ay u maleeyaan subxana wa waxyaalaha iyaga ku goonida ah iyaga si goonida ugu dhacaya inay ilaahay malaxun ka malaystaan xumaan ay ka malaystaan maalan yani rabbi subxaana watacaala wixii uu kugu sameeyey musiibadu kugu keenay inaad u fahamto nacayb ilahay ku necab yahay inuu kugu keenay oo kale inuusan ilaahi subxaana watacaala weligii kaa qaadino dadka kasta u barido yani mala xun inuusan ilaahay qadarkiisa ku imaanin waxani in ilaahay xikmadba uusan kala hayn mala xun ilaahi subxaana watacaala in laga malaysto wixii adiga ah iyo wuxuu ilaahay adiga keyrkaa ku samaynayaba walaa yaslamu kama nabadgelayo min daalika arrinkaas ilaa man carafa cidda garta mooyaane allaha alla cid barata wa asmaa'ihi iyo magacihiisa wa sifaatihi iyo sifaatkiisa ilaahay tilmaamihiisa iyo magacyihiisa iyo ruuxii si fiican u barta oo alla barta subxaana wa tacaala yani barta diintiisa barta ruuxa ubaa ka badbaadi karaa wa muujiba xikmatihi xikmadda ilaahay waxay keenaysa waajibinaysa ruuxii barta mooyaane wa xamdihi iyo ilaahay mahadintiisa mahadinta ilaahay uu mudan yahay iyo xikmadda uu adduunka ku maamulo iyo magacyihiisa iyo isaga iyo ruuxii barta mooyaane cid kale kama nabadgelaysa wixii kugu dhaca laabudda malaxun waa qaadi dadka intooda badan malxan ilahay inay ka malaysaan subxana watacala waa u badanta falyactani ha u kasta marka oo ha ku dadaalo allabiibu ruuxa caqliga leh annaasixu ee u danaynaya linafsihi lafihiisa u danaynaya bi haada arrinka ha ku dadaalo ninkii marka caqliloo lafihiisa u danaynhayo oo ka naxayaayo waa inuu marka ku dadaalo siduu ilaahay iyo magacyihiisa iyo sifaadkiisa iyo xikmadiisa iyo qadarkiisa iyo diintiisa u baran laha walyatub ha toobad keeno ilallaahi xagga ilahay u toobad keeno waliyastakfirhu ilaahay dembi dhaaf ha weydiisto min dannihi malihiisa inuu u dhaafo ha weydiisto birabdii rabbigii uu maleeyey danna sawi malaha xunka hadda soo muslimiintu yani mawqif liita kuma jiraan oo dusha loogama fadhiyo oo wax ama si toosaba loo haysto ama si aan toosayn loo haysto loo haysto intaa ota haddana saa ay tahay ninkii maleeya inaysan muslimiintu aynan ka kici doonin waxaan hadda ahaysta aynan ka bixi doonin oo ilahi uusan ka qaadi doonin subxana watacaala oo arrintu saa ay abade ku tahay weligood un gaala gacan sarrayn doonaan dan musawa ah. waa malaxu wey ilahi subxana watacaala laga malaysta waxa ilahay loo maleeyana ma aha subxana watacaala ilaahay addoomadiisa wan wanaagsan wuu imtixaani wuuna kala sooci waana la tijaabin takaaliifta iyo waxaa dhacayana waa lagu kala saaraya laakiin natiijada iyo kama dambaystu waxa weeye rabbi subxaana watacaala dad yani waxa weye atbaacdiisa iyo dadka isaga ku xidhan iyo dadka diintiisa haysta inuu sara marinayo taasi waa masale meel oola wey macna ayib walow fatashta haddaad baadho man fatashta cidaad baadhaba haddaad baadho la ra waxaad arki cindahu agtiisa tacanutan yani diido cala alqadari qadarka la diido yani waxoogaa madax adayga wa malaamatan iyo eedayn lahu qadarka uu eedaynayo cid alla ciddaa doontaba bal adigu noloshiisa iyo dhaqankiisa baadh eh waxaaduun agtiisa ka heli waxoogaa uu ka sheeganayo qadarka eedayn iyo maxay saasi u dhacday tani hadday dhici tanay ahaan lahayd sidan haddii la yeeli lahaa sidanaa kasoo bixi lahayd sidan haddii la sidanaa laga badbaadi lahaa maxaa sidan loo yeelay ruuxan baa cudurka loogu riday kan maxaa faqiirka looga dhigay waxaa ka fiiclaan lahay kan in hani laga dhigo xoolo la siiye saas macnaa waxa wey waa faragelin wa ilahay qadarkiisa subxana wa tacala la faragelinayo rabbigaa sidan wax u qorsheeyey marka walow fatashta haddaad baadho man fatashta ciddaad baadhaba haddaad cid alle cidaad doonteed baadhis ku samaysaba haddaad baadho la ra'ayta waxaad arkaysaa cindahu agtiisa tacanutan waxoogaa diida ah iyo madax adeyga cala alqadari qadarka u diidanya wa malaamatan lahu iyo eedayn iyo dagaalid iyo yani wax weeyaan wax ka sheeg qadarka wax ka sheegay wa annahu kaana iyo uu ahaa yembaqii miday haboon tahay an yakuuna inuu ahaado arrinku kada wa kada saa iyo saa inuu noqo sidan iyo sidana habboonaan lahay markaasaa leedahay sidan iyo sidana habboonaan lahay macnaheedu waxa wey sidii habbooneed ilaahay ma samaynin sooma fududa inaan saa dhaha alalaha arrinkani sidan iyo sidana u ku fiicnaan lahay sidan iyo sidana habboonaan lahay sidan iyo sidani waa xun oo ilaahay subxaana wa tacaala sidii habboonay sidan ilaahay baa sameeyey allihii sidan habsameeyey sidii ku habboonayd uma samaynin miya oo adaa garanaya sida ku habboona ilahay ma garanayo waa faragelin marka qadarka ilah lagu sameeye aad bayna u fududahay in layska yidhahdo arrimahaas in layska ictiqaadiyo in la maleeyo danu sawgii hadda laga soo warramayo ayib fa mustaqilun fadhaasu dadkii marka bacduhum qaarkood mustaqilun way badsadeen way yaraysteen malahaas xunka ah mustaqilu wax yar bay ka qaateen oo oh, yani waxa weyaan kaga kaga dhaceen wa mustaktirun wa bacdun qaarna mustaktir way badsadeen qaarna aad bayba u dhex galeen oo way ku fogaadeen wafatish bal baad adigu nafsaka bal naftaada baad bal naftaada marka dib ugu noqo hal anta adigu saalimun maka nabadgashanta saas way maana dadka kulley wax ka nabadgelay waa yaryahay bal lafahaga dib ugu laaban isweydiiyo kalow ma ka badbaaday arrintaa iyadaa mise kamaadan badbaadin fain tanju minha tanju min dii cadiimatin wailaa fainii laa ikaanuka naajiya fain tanju haddaad ka badbaado minha arrintaa halista ah iyo malaha qane ilaahay loo malaynayo tanju waxaad ka badbaadi min dii cadiimatin mid arrin weyn u saaxiib ah min beliyatin ama min dii beliyatin cadiima mid balaayo weyn u saaxiib ah yaad ka badbaadin wailaa haddaadan ka badbaadinoo gashay oo aad ku dhex jirtana fa inii anigu laa akaaluka kuuma malaynayo naajiyan inaad tahay mid badbaaday isu fiirsa marka haddii aad ka baxsantoodan gelinna yani waxa wax weyn baa ilaha kaa badbaadiye subxana wa haddii aad ku dhex jirto wuxuun ka qaadatayna inaad badbaadaysa kuu malayn maayo marka isdaba qabo isgaad wey fain tanju haddii aad badbaaddo bal isu fiirsa fain tanju haddaad badbaaddo minhaa malaha xunkaa iyo waxaa xunkaa haddaad ka badbaado tanju waxaad ku ka badbaadi min dii baliyatin balaayo midu saaxiiba cadiimatin oo weyn wa ilaa haddii kaleetana fa inii anugu laa ikhaaluka kuu malayn maayo naajiyan inaad tahay mid fiihi masaa'il baabkan masaa'il dhowraa ku jirta alula masalada koobaad tafsiru aayati ali cimraan ali cimraan aayaddeediioo la fasiray aayaddii baabka ugu horreysay athaaniyatu masalada labaadna waxa weye tafsiru aayati alfatxi waa aayaddii ku xigtay athaalithatu midda saddexaad waxa weye alikhbaaru warrami laysu warramo laysu sheego biana daalika noockaasi oo malaha xun baa laga wada biana daalika malaha xune ilaahay loo maleeyaayo anwaacu noocyo inuu yahay laa tuxsanu aan la koobi karin waa noocyo badan noocyo dhowr sheekh xasan ibnu qayim noo sheegay noocyo kaloo badanna waa jiraan alraabicatu masalada afraad waxa weeye annahu malaha xunka ah laa yaslamu kama magangelayo annahu amar yashaanini laa yaslamu ma nabadgelayo min daalika arrinkaas oo malaha xun ah ilaa man carafa ciddii garatay mooyaane alasmaa magacyaha ilaah wasifaat iyo sifaatkiisa oo wa carafa nafsahu markaa kadibna lafihiisa gartay isagoo iska barta macna adigu inaad daciif tahay oo tabar daran tahay oo binu aadan tahay oo makhluuq tahay oo caajis tahay oo isbaro ilaahayna subxaana watacaala inuu awood buuxda leeyahay oo khaaliq yahay oo xikmada buuxda leeyahay oo mashiica buuxda leeyahay oo asmaadiisa iyo sifaadkiisa baro adiguna isbaro markaasaa waxaa kuusoo baxaysa inaad malaha xun ilahay ka daysa subxaana watacala ruuxa umaa badbaadi karuu hada wabilahi towfiiq sala allahuma waslama calaa nabiyina muxamedi wcala alihi wasaxbi waslm ya ilaahay subxaana watacaala isagu awoodda buuxda ha lahaado haddana addoommada ilahay wuxuu siiyey nooc mashiica nooc doonitaana wax ku dooni karaan wax ku dooran karaan wax ku diidi karaan wax ku ogolaan karaan ayuu siiyey waana midda xilka iyo mas-uuliyadda lagu saaro hadday khaldamaan loogu cadaabay hadday saxmaanna yani waxa weyaan abaalgudka loogu siiray laakiin doonitaankooda iyo mashiicadooda ilahay bay raacsantahy subxana wataala sidaas waa madhabka saxda ee ahlsuna waljamaca kitaabka al sunada nabi sal lay slam saas kutusaya wa qaala ibnu cumar cabdullahi ibni cumar wuxuu yihi waladii nafsi ibni cumara waxaa ku dhaartay allaha nafsa ibnu cumar ay biyadii gacantiisa ku jirteen low kaana haddii uu ahaan lahaa liaxadihim nimankaa qadarka diidan midkood haddii uu ahaan lahaa midlu uxudin buurta uxud oo kale wax la mid ah dahaban oo dahab ah uma markaa kadibna anfaqahu uu bixiyo fii sabiili lahi jidka ilahay uu ku nafaqeeyo ilahay darti uu bixiyo maa qabilahu allahu ilayha kamuusan aqbala minhu xaggiisa xataa yu'mina ilaa uu ka rumeeyo bilqadari qadarka ilaa uu ka rumeeyo uma markaa kadibna istadalla wuxuu soo daliishaday cabdullahi bni cumar biqowli nabiy sal lay sl nabiga hadalkiisa soo daliishaday aliimaanu an tu'mina biاllahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rasulih واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره حديث كان سورة الشري وهو السواب حديث إذا وحل إلى هذا إيمانك تسك السنة الجاية النار نكمل بالي وإلى بله الرميسو ملائكتي سرميسو كتبتي سرميسو رسوشي سعب رميسو وصوتري مالك آخر الاسلام كتبتم دورة أترميسو سيدو كلنا أترميسو قدر كان لكن إلهي هوري إنه أقر شيء وحوى البعض kiisa khayrkaa iyo kiisa sharkaada yani ka aad adigu khayrka u aragto iyo kaad sharka u aragtaba labadaba inuu xaggiilahay ka yimaado subxana watacala hadalka cabdullahi bni cumar wuxuu ku yidhi waagii saxaabada awaatirkoodii intaynan iyagii weli wax kasi joogaan yaa sidaa sheegnayba fikradani ay soo baxday qadarkoo la diido marka ninkii ugu horeeyey ee arinku keeneen inta la garanayna macbud aljuhani ninkii la laodhan jiray ayuu ahaa laba nin oo markaa taabiciintii ka mid ahaa oo yaxya bnu yacmur iyo xumayd bnu cabdiraxmaan ximyari ayaa marka soo tegay oo waxay soo aadeen xaj bay soo aadeen markaasaa markay yimaadeen ayaa waxay yidhaahdeen bal saxaabadii nebiga wax ka mid ah inaan la kala nasama keenaatay oo aan weydiino yani waxyaalaha ciraaq iyo basr yani meesha dhulkan aada joogna waxali laga sheeg sheegahaya iyo qadarka iyo nimankii diidanaa iyo macdadka wixii uu la yimid iyo inaa wax ka wareysano saxaabadii nabiga wixii ka joogay sooma ficnaa haabuu yidhi kale markaasaa ilaahay wuxuu dhawaafajiyey bu ihi cabdullahi ibni cumar oo masaajidka sii gelay cabdullahi wuxuu dhinacyo ka galay suu dhinac kagale dhinaca kagale waa raacnay markaasaa la hadlay waxaan ku nidhi ya abu cabdiraxmaanow xagganaga waxaa ka daahiray oo ardulciraaq waxaa ka daahiray niman qur-aanka akrinay cilmigana aada u raacraacay oo sheeganaya inuusan wax horay loo qorsheeyey bay jirin ilahay inuusan horay wax u qadarin arrinkuna uu iska cusub yahay yani arrinku inuu markaa uu dhaca uu cusub yahay wax ka horreeyana uusan jirin cilmi ilaahayna uusan ka horreynin saasay sheeganayaan waa ullaat qadariyoon qadariyada ullaadooda way nimankao sii fog way macna marka arrinkaasa xagga kasoo ka soo baxayba ka warramay markaasa wuxuu ku yihi idaa laqiita ulaaika faakbirhum anii minhum bari wa anahum minii bura'aa markaasuu hadalka yidhi wuxuu yidhi haddaad la kulantaan nimankaa waxaad u sheegtaan haddaan cabdullahi ibnu cumar ahay inaan beri ka ahay iyaguna inay beri iga yihiin hadalkuna markaa ku xijiyey waxaan ku dhaartay yidhi allah baa cabdullaahi ibni cumar naftiisu ay gacanta kusiiseen midkood haddii buurta uxud wax la egoo dahab ah uu haysan lahaa oo ilaahay sidkiisiiyo sadaqo uu ku bixin lahaa ma lagama afdalino ilahay kama yeelin subxana watacala ilah uu qadarka ka rumey ilah uu qadarka rume macnaa waxa weeyaan waxaan looga looga qaadanaynin oo looga aqbalayn waa gaal waa gaal ciddaan qadarka rumaynin macnaha muusan islaami hadduusan islaaminna waxba ilahay ka aqbali maayo subxana watacala ama uxud alle ekaaso ama ha ka weynaado wax alla wuxuu la yimaado wax laga aqbalaya ma jiro macana saasuu marka cabdullaahi u wataa oo ficlana saas weeye maxaa yeelay asaasiyaadka iyo arkaanta waaweyn ee diintay ka mid tahayo ruuxaan rumaynin muusan islaamin xataa salaad kasta hatusado soonku doona ha soomo wuxuu doona hala yimaado wa qaala ibnu cumar cabdullahi ibni cumar wuxuu yidhi waladii allah ayaan ku dhaartay nafsii nafsay nafsu ibni cumara ibnu cumar naftiis ay biyadii gacantiisa ku jirtaan ku dhaarteen low kaana haddii uu ahaan lahaa liaxadihim midkood nimanka hadalkaa yeye qadarka diiday midkood haddii uu ahaan lahaa mitlu uxudin uxud buurta leha wax la mid oo kale dahaban oo dahaban uma marka kadibna anfaqahu uu bixin lahaa fii sabiili lah jidka ilahay uu ku bixin lahaa maa qabilahu llahu ilahay kamuusan aqbalan minhu xaggiisa lagama gudoobeen waxbana lagama siiyo xataa yumina ilaa uu rumeeyo bilqadari ilaa qadarka uu rumeeyo ilaahay subxaana watacaala markii hore intuusan makhluuqaadkan iyo waxanba abuurisay inuma ayuu wax walba qorsheeyey oo meel dhigay wax walba markuu qadaray oo qaabku u dhici lahaa intuu ogaaday uu rabbi subxaanahu watacaala qoray waa intaan waxba la abuurin sida nebigu sal ly slam xadidka saxiixa ku leeyay in allaha kataba maqaadiir alkhalaa'iqi qabla an yakhluqa samaawaati walardi bihamsiina alfa sana yani intaan samaawaadkii dhulkaba la abuuray konton kun oo sano koob ayuu ilahi subxaana watacaala makhluuqaadka qadarkoodii iyo wax walba kala qoray oo qorsheeyey alla subxana watacaala ayb marka taasi waxaa la yidhahdaa taqdiir caam baa la yidhahda ataqdiir alcaam baa la yidhahda waxaa jira isagana ataqdiir alcumri mid la yidhaahdo culimadu dhahano yani ruuxa cimrigiisa markii uu adduunka yimaado intuusan imaaninoo uurka ku jiro ayaa waxaa haddana la qorayaa in alla inta uu nool yahay wuxuu samayn lahaa iyo markuu dhinto kadib adduunka dhaafo wuxuu ku dambayn lahaa waa qoraal labaad oo waa tii xadiidka cabdullahi bin mascuud kusoo aroortayo malagii loogu diray isagoo ilmuhu uurka ku jiro oo ajashiisa iyo cumrigiisa iyo la qorayo maaragtiisa shaqi miya bisaciid camalkiisa la qoray macna marka ataqdiir lcumri bay dhahaan culimadu waxaa kaloo jira isagana taqdiir xawli ah sanad walba ilahay waxbuu qorsheeya subxana watacala oo iyadana waxaa laga qaadan aayaddii qur-aanka ahayd anzalnaahu fii leylati qadri iyo ina anzalnaahu fii leylati mubaarakati ina kuna mundiriin fiiha yufraqu kulu amrin xakiim yani taqdiir waxaa la yidhahdaa sanawi ah sanad walba ama xawli ah sanad walba ilahi subxaana watacala wixii dhici lahaa sanadkan ayaa si gooniya loo qorshay taqdiir yawmina waa jira isagana maalin walba hawl baa jirta ilahi subxaana watacaala uu qadarayo o samaynayo macana yani yas'aluhu man fi samaawaati waalard kula yawmin huwa fii shanin waati aayaddu ahayd kula yawmin huwa fii shanin maalin walba ilahi subxana watacala wuxunbuu qorshaynaya samaynaya macana marka qadarka noocyihiisaasoo dhan in la rumeeyo ayaa macnaha ilaa ay ka rumeeyaan waxba ilahay ka aqbali maayo subxana wa tacala uma istadalla markaas wuxuu soo deliishaday cabdullaahi biqowli nabiy sal ly sl nabigo dhahdi xadiidkan wuxuu qeyb ka yahay xadiidkii dheeraa ee cumar bin khadaab radia allahu canhu uu nabiga ka warinayay sal lay wasalam jibriil uu u imaan jiray saxaabada iyo nabiga wada fadhiya sal lay wasalam isagoo nin socotaa u eg markaana su-aalo badan buu nabiga weydiiyey sal lay wasalam su-aalaha waxaa ka mid a ah arkaanulislaamka iyo arkaanuliimaanka arkaanuliimaanka way kuwan marka saacadda calaamadaheeda su-aalahaasu weydiiyey ayadoo ujeedadu ahayd saxaabada la fadhiya nebiga sal lla alay wasalam inay bartaan oo la baraan la doonay maana jibriil saasuu nabiga u weydiinayay nebiguna marka waa jawaabayey oo wuxuu u jawaab celinayey jibriil buu u jawaab celinayay marka nebigu wuxuu yihi sal lla lay slam aliimaanu iimaanku waxa weeye an tu'mina inaad rumayso billahi ilahi inaad rumayso wa malaaikati malaaigtiisa inaad rumayso wa kutubihi kutubtiisa inaad rumayso wixii laga magacaabayna magacooda inaad rumayso wixii kale la magacaabina duuduubka inaad rumayso wa rusuli rusushiisa inaad rumayso walyawmi alaakhiri maalinta aakhira inaad rumayso isa soo saarida wa tumina wa an tu'mina inaad rumayso bilqadari qadarka ilaahay inaad rumayso khayrihi midkiisa khayrkaa iyo wa midkiisa sharkaaba oo sanagii soo marnay washaru laysa ilayka ilaahay xaggiisa wax sharaba maba ka yimaadaba ilahay wuxuu samaynayo dhan wax waa wada khayr culimada qaar waxay yidhahdaan waxaan uu la dhihi karaynin ilaahi subxaana watacaala edabsi laga edebsanayo iyo afkoo la wanaagsanayo daraaddeed ayaan la odhan karaynin sharku xagga ilahay buu ka yimid laakiin sidaa macno ka fiican baa jira macnaha saxda wuxuu yahay ilaahay subxaana watacaala afcaashiisa iyo waxyaaluhu samaynayo isaga marka loo fiiriyo kulligood waa wada khayr waxaan khayr ahanba ilahay kama soo fula subxana watacala laakiin addoommada marka loo fiiriyo ayaa qaarna waxaa nidhi yani shar uu ku noqonaya shar ahaan uu noqonaya waa wixii rabbi sameeyey baa shar noqonaya ficilkiisi maaha shar buu qaar ku noqonaya qaarna khayr buu noqonaya marka sharka iyo khayrku waa marka addoommada loo fiiriyo laakiin ilahi subxaana watacaala kulli waxa kasoo guriga dhan waa wada qayb macna taa macnaheedu waxa weeye yani shaygan inaga sharka noogu muuqda ee dhinaca sharka kale maslaxadiisaa ka badan maslaxada ku jirta iyo khayrka ku jira ayaa wuxuu ka badan yahay dhanka sharka inaga noo muuqda masalan yani waxa weeyaan ruux xoole haystay oo kale haddii xoolihii laga qaado ama ruux haddii cudurro lagu rido oo cudur ku dhaco oo la imtixaano shar baan u arkayna laakiin ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa sharka kui dhibka ku jira iyo dheerta ku jirta iyo maslaxada ku jirtaa waxay ka weyntaa dhibaatada ku jirta kabadan ka weynta man maslaxadu hadday weyn tahayna shaygaasi oo maslaxadiisu ay raajix tahayna lama yidhaahdo waa shar waa khayr macna saas man marba hadday maslaxada ku jirta ka xoog badan tahay yani mafsadada iyo dhibka ku jira saas weye saas daraaddeed bu ilahi subxana wa tacala uu yihi dahara alfasaadu fi lbari wاlbaxri bima kasabat aydi nnaasi liyudiiqahum bacd aladii camiluu lacallahum yarjicuun lacallahum yarjicuunadaas addoommadu gefkay galeen iyo khaladkay galeen intay isxustaan inay soo laabtaan oo ka noqdaan ayaa maslaxada raajixada ee ku jirta fasaadka dhulka dhacaya fasaadka dhulka dhacaya maslaxada raajixada ee ku jirta waa inay addoommadu isxusuustaan oo soo laabtaan oo soo noqdaan ilahay marka subxaana wa tacaala ujeedadaasuu ka leeyay taa marka la fiiriyo marka maslaxada raajixa maslaxada ku jirta raajixa addoommada qaarkood marka markii loo fiiriyo unbaa laga yaabaa in shar macnaha iyo dhib ay noqoto ayb wa can cubaadat bni saamit anahu qaala wuxuu yihi libnihi macnaha hadda kahor baynu miaal ka bixinayo wax adag maaha miaal baan hadda kahor ka bixinay waxaa nidhi yani ninka dhakhtarka walilahi maal laclaa ninka dhakhtarka ah markuu ruuxa gubaya maalan ama daawo qadhaadh oo dhibaysa u siinayo ficilkaa uu samaynayo iyo shaygaa uu samaynayo ruuxii baa ku dhibaatoonaya dabka ruuxa lagu dhajinaya baa ku dhibaatoonaya jeexjeexidda la jeexjeexayo baa ku dhibaatoonaya ha ku dhibaatoodaya haddana waxa laga raadinaya laga doonaya ka xoog badan sooma caafimaad baa lagu raadinaya taa lagu raadinayo marka loo fiiriye ka imaanaysa dhibka yarka ee meesha ka muuqdayo xaw maaha saas way macana sooma yani meel boobku noqoto iyo dabka xanuunka iyo daawada khadhaarhkeeda iyo waxa lagu raadinayo maslaxada ku jirta marka loo fiiriyo waxay noqonayaan laciin shaqiir bay noqonaysa saas daraaddeed kaasoo kale waxaa la odhanaya waa shar la odhan maayo waa khayr baa la sooma kulli ilahi subxaana watacala afcaashiisu yani taqriiban noocaasoo kale waa isaga marka loo fiiriyo maslaxada ku jirtaa ka xoog badan yani mafsadada ku jirta saas daraaddeed baa yaa nabigu u sal ly slam washaru laysa ilayka sharku xaggaaga maba ahaaninba wa can cibaadati bni saabit anahu cibaada qaala wuxuu ku yihi libnihi wiilkiisa wuxuu ku yidhi yaa bunaya wiilkaygiiyow inaka adigu lan tajida ma aada helaysid طacma aliimaani iimaanka macaankiisa heli maysid iimaanka dhadhankiisa ma aada helaysid xataa taclama ilaa aad ka ogaato ana maa asaabaka wixii kugu dhacaayay lam yakun inuusan ahayn liyuiuka mid ku gafi lahaa wa anamaa akhta'aka wixii ku gafana oo ku garab marana lam yakun ma ahaadeen marnaba liyusiibaka mid kugu dhici laha ilaa aada sidaa ka rumayso iimaan macaankiiba maadana dhabilinba samictu waxaan maqlay buui marka cubaada rasuula allahi sal lay sl nabigaan maqlay sal lay slam oo yaquulu leh ila awala ma shaygii ugu horreeyey oo khalaqa allahu ilaahay uu abuuray alqalamu ayuu ahaa shaygii ugu horreeyey ilaahay uu abuuray makhluuqaadkiisa qalamku ahaa qalimku ahaa faqaala markaasaa ilahi wuxuu ku yihi qalinkii uktub qor markii la abuuray baa la yidhi qor amar baa la siiyey faqaala wuxuu yihi qalinkii rabbi rabbigay wamaada aktubu maxaan qoraa qaala alla subxana wa tacala wuxuu ku yihi uktub waxaad qortaan maqaadiira kulli shayin wax walba qadarkiisii qor wax walba qorshihii ilaahay u dejiye qor xataa taquuma asaacatu ilaa qiyaamadu ka imaanayso ilaa qiyaamadu ka dhacayso hadda laga bilaabo ilaa qiyaamadu ka imaanayso muddadaa shay walba iyo qiyaastiisii iyo qorshihiisii iyo qadarkii ilaahay subxaana wa tacaala qor baan yidhi yaa bunaya wiilkayigoo buri cibaada samictu waxaan maqlay rasuula allahi sal lay sl nabigaan maqlo yaquulu leh man maata ruuxi dhinta calaa gayri haada sidaasi aan ahayn ruuxii ku dhintaay yani falaysa ma ahanin minii aniga iga mid maaha ninkii mabdaa ah, waxaan ahayn ku dhintaay iga mid baan ku nabur sal lay slam xadiidku waa xadiis saxiixa ah. oo shawaahid badan buu leeyahy axmed iyo abu daawuud iyo tirmidi ayaa warinaya kulligoodba ayb xadiidka cabdilcubaad bnu saamid marka wuxuu faa'iideynayaa iimaanka dhaqankiisa waxaa lagu helaa inuu ruuxu wax alla wixii ku dhacana wax alla wixii ku dhacba inuu ilaahay subxaana wa tacaala u daayo oo uu ka daayo haddaan saa yeeli lahaa saas ma dhacday haddaan saa yeeli lahaa saasaa imaan lahayd meesha ka saar man waxaad ogaataa wax kugu dhacay haddaad si kasta taxadar u samayso ood si kasta u dadaashahay kuma garab marayn wax ku garab marayna si kasta haddaad ugu dadaasho inuu kugu dhaco kuguma dhacen taas wy man mabdaa la doonayo in la rumeeyo kaa wad wixii ilaahay ku gara wixii ku garab mara ilaahay baa ku garab mariyey horaana loo qorsheeyey inuu ku garab maro waxaba yaraatee si kasta haddaad ugu bambaxdana kuguma dhaceen shay lagugu talagalo laguu qorsheeyeyna waxaan ahayna kugu dhici maayo shaygii laguu qorsheeyo lagugu talagalay inuu kugu dhacana si kasta haddaad taxadar uga qaadato od uga dadaasho haba yaraatee ku gari maayo ku garab mari maayo marka wax kugu dhacay hadhihii haddaan saa yeeli lahay iguma dhaceen wax ku garab marayna hadhihin alelaha waan dadaale haddaana taxadari lahayn way igu dhici laha saa hadhihi macna waxa ilahay baa horay u qorsheeyey wa watacala saasaa la doonaya wuxuu markaasu wuxuu soo qaatay wuxuu yihi rasuulka ayaan maqlay sal lla alay aslam oo odhanaya ilaahay shaygii ugu horreeyey oo abuuray qalinkuu ahaa makhluuqaadkiisa qalinkaa ugu horreeyey abuurka buu leeyahy markuu abuurayna wuxuu ku yidhi qor qalinkiia amar la siinaya oo wax caqlilaa amar la siiyaayo qalinkiisoo jamaadaad waxyaalaha macnaha jamaadaadka makhluuqaadka noocaas sooma haa laakiin ilaahi subxaana watacaala makhluuqaadka jamaadaadkii sidii wax caqliloo kale uga amar qaadanaya amarkiisana waa fahmayaan man buuraha iyo xayawaanaadka iyo samaawaadka iyo dhulka iyo ilaahi subxaana watacaala amarkiisa waxay u qaadanayaan sidii iyagoo caqliloo kale saas daraaddeed bu ilahi subxana watacaala qalinka uu yihi qor baa lagu yii rabbiyow maxaan qoraa bu waxaad qortaa baa layidhi wax alla waxaa dhici doona ilaa qiyaamadu ka imaanayso waxaa dhici doono oo dhan qorshihiisa qor baa layihi ilahi subxana watacaala qadarkuu qadaray qaabkii loogu talagalay iyo xilliguu dhici lahaa iyo qaabkuu u dhici lahaa maalintuu imaan lahaa qor baa markaasuu qoray sida xadiidka inoo soo socda yani waxa weeyaan inoogu imaan doonto ayib xadiidka marka qaybtiisaas qalinkaa ugu horreya wax la abuuro wuxuu ka horeeyey samaawaadka iyo dhulka iyo makhluuqaadkan muuqduu ka horeeyey laakiin makhluuqa ilaahay abuur waxaa ugu horreeya carshigaa ugu horreeyey carshigaa ilahay subxaana watacala u abuuray carshigiisuna intaan la abuuray samaawaadka dhulka biyuu dul saarnaa wa kaana carshuhu cala almaa waa ka subxana watacala ohanaya markaa kadib buu ilaahay qalinka abuuray oo qalinku maqaadir alkhalaa'iq uu qoraya marka sidaasaa xadiidka saxiixa nabiga ka sugan salawatullah waslamu aleyh ku asaxay marka aweliyadan uu leeyahay ina awala maa khalaqa allahu lqalama waa aweliye oo nisbi a ah waay makhluuqaadka ka dambeeyey marka loo fiiriyo ayuu u horeeya laakiin isaga waa laga horreyay sida axaadiista kale kutusaysa maana saas wey cubaada marka wuxuu yihi wiilkaygiiyo nabiga salawatullahi wasalaamu caleyh ayaan maqlay oo odhanaya sidaas si aan ahayn ruuxii ku dhintay mabdaa waxaan ahayn ruuxii ku geeriyoodaayey nebigu wuxuu yihi salawatulli waslamu aley iga mid ma aha macnaa diinta ma haysto ama waa leexday ama wuxuu khilaafsan yahay jidkii nebiga salawatulli waslamu aleyh wa can cibaadat bni saamit cibaadat bni saamit waxaa lagu werinaya anahu qaala inuu yihi libnii wiilkiisa wuxuu ku yihi yaa bunaya wiilkaygiiyow inaka adigu lan tajida ma aad helaysid aliimaan iimaanka kuu dhadhabi maayo ficlan saas yani fawaaida laga helo iimaanka waxaa ka mid sidqu lictimaadi cala allahi baa laga faa'idaystaa ilaahi subxaana watacaala oo si dhab a ah loo cuskado oo loogu kalsoonaado waxaa kaloo laga faa'idaystaa uma'ninatu qalbi qalbiga kuwa xasila qalbiga kuwa xasila maxaa yeelay wax kaa tegey oo islahayd amaad heshaa oo ku dhaafay oo faa'iide aan ka murgi maysi wax lagu siiyey oo gacantaada soo galeena ku kibri maysi likay laa ta'saw calaa maa faatakum walaa tafraxuu bima aataakum saas way macana wax hor idin dhaafayna inaydan ka murgin wax laydin siiyeyna inaydan ku farxin oo ku kibrin saasuu ilahay wax walba horay inuu u qorsheeyey idinku sheegay faa'iidadaa marka qalbigaa ku xasin oo dhibkii kugu dhacay marnaba inuusan ku garab marin markaad rumaysan tahay walbahaar fara badan iyo dhib badan baa kaa degaya macna marka tumaaninato qalbi waa laga faa'idaystaa waxaa kaloo laga faa'iidaystaa ruuxu sidiisaba inuu shaksiyadiisi iyo isla weydankiisa iyo anaaniyada aniga wax la yhahdo inuu meesha ka saaro aniga wax la yidhaahdo hadduu camal saalixa la yimaado oo wanaag la yimaado oo dadaal uu la yimaado inuu waxaan ilaahay inuu u qorsheeyey uu rumeeyo anigaa la imid iyo anaa kan ahaa iyo aniga iyo aniga anigana in meesha uu ka baxo taasina macnaha waa laga faa'iidaysanaya waxaa kaloo laga faa'iidaysanaya inuusan macnaha ruuxu uu asbaabtii la yimaado asbaabtii saa marka laleeyahay iska seexo oo faraha ka qaado oo meeshaada ku sugmee wixii sabab ahee khayrku ugu kaalmaynayo inaad la timaadana iyadana waa laga faa'iidaysan oo yani ninkii laodhan jiray cumar bin khataab radi allahu canhu ardu shaam markuu daacuunku ku dhacay oo dhexda isagoo si socda loo sheegay yuu soo noqday yuu soo laabtay markaasaa waxaa lagu yihi ya khaliifat almuslimiin atadiru min qadar illah ma qadarka ilahay baad ka cararaysaa baa lagu meeshan cudurku ku dhacay waa qadar ilahi ma qadarkaadaan rumaysnayn markaasaa wuxuu yihi nafiruu min qadar illaahi ilaa qadar illaahi qadar ilahay baanu ka carari ku ilahay baanu ga cararay taas macnaheedu waxa weye asbaabta qaado waay asbaabti wixii asbaab oo taxadar ah qaado wixii khayrku ugu kaalmeynaya la imow dadaal laakiin markay wax dhacaan low iyo sa haddaan yeeli lahaay sa hadday ahaan lahayd meesha un ka saar way maana ibtaawe arrinta ilahay udaa subxana watacala markay wax dhacaan laakiin adiga taxadaro taxadarkaaga sameen saasaa la doonaya ayb yaa bunaya inaka adigu lan tajida ma aad helisid buuri tacma aliimaani iimaanka dhadhankiisa ma aad helisid oo iimaanku kuba dhadhami maayo xataa taclama ilaa aad ka ogaato maa asaabaka wixii kugu dhacaayay lam yakun inuusan ahayn haddaad dadaali lahayd liyukhطi'aka mid ku garab mari lahaa wa anamaa akfa'aka wixii ku gara marana oo ku gato oo musiibo ah oo dhinac kaa martaan lam yakun inuusan ahayn liyusiibaka mid kugu dhici lahaa haddaad si kasta macnaha waxa weye meeshay joogto aad u tagto ood ugu dadaasho marna kuguma dhacdeen wey macnaha samictu waxaan maqlay rasuul lahi sal lay slam oo yaquulu leh ina awala maa shaykii ugu horreeyey oo khalaqa allahu alla uu abuuray alqalam waay fa qaala markaas alla subxaana wa tacala wuxuu ku yihi qalinkii uktub qor faqaala wuxuu hi rabbi rabbiga wamaada aktubu maxaan qoraa qaala rabbi wuxuu hi subxaana watacaala uktub waxaad qortaa maqaadiira kulli shayin shay walba qadarayaalkiisa sida ilaahay u qorsheeyo qor xataa taquuma saacatu ilaa saacaddu ay ka qoyso macnaha ilaa qiyaamadu ka imaanayso waxyaalaha dhici doono dhawe ayib marka xadiidkii nooma sheegin qalinkii ma qoray mise muusan qorin laakiin riwaayaadka kale xadiidka waxaa kusoo orantay fajara alqalamu fi tilka asaacati bima kaana wabima huwa kaainu ila abad yani wixii jiray iyo wax alla waxa jiri doono oo dhan weligood ayuu marka qalinkii markiiba qoray man xariiqay yaa bunaya wiilkaygiiyo buui samictu waxaan maqlay rasuul sal lay sl rasuulkaan maqlay yaquulu leh man maata ruuxi dhinta calaa gayri haada arrinkaa dushiisa waxaan ahayn caqiide kaloo taa ka gedisan ruuxii ku dul dhinta falaysa muusan ahanin buu nabigu ihi minii aniga iga mid ma aha dariiqadaydii waa khilaaf inuu gaaloobay ina u badan tahayo islaamnimadu uga baxo wa fii riwaayatin riwaayo kale dhexdeeda waxaa ahayd oo liaxmeda usugnaatay riwaayada imaam axmed uu warinayo waxaa iyaduna ahayd ina awala maa shay kii ugu horreeyey oo khalaqa allahu ilaahay u abuuray tacala koray alqalam waay faqaala lahu markaasuu ilahi wuxuu ku yihi qalinkii oktub qor fajaraa markaasuu dureeray qalinkii fii tilka asaacati waktigaa isaga ah bimaa shay ayuu ku dareeray oo qoray kuwa isaguba kaa-inun ahaan doona ilaa ywmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyamada laga gaaro wax walba oo dhici doono ayuu marka qalinkii isla markaaba ilbirqsigaaba ayuu qoray macna oo ilaahay qudradiisa iyo awoodiisa ma waxbay la tahay malaba ibni aadamka marka cilmigiisa iyo caqligiisa iyo garaadkiisa iyo makhluuqaadka marka miisaanka lagu saaro oo xagga loo fiiriyo ayay arrintu adagta laakiin ilaahi subxaana wa tacaala jabbaar asamaawaati waalardi marka loo fiiriyo waxba lama ah waxba wax walboo dhici doona inuu ogaado haddana weliba uu qoro taas way macnaa fajara alqalamu qalinkii fajara wuu dureeray marka oo wuu qoray baa laga wadaa qalinkii fii tilka saacati waktigaa isaga abimaa shay ayuu qoray huwa isaguba kaa'inun ahaan doona ilaa ywmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamada laga gaaro wax walba oo dhici doona ayuu marka qoray fiihi masaail wafii riwaayatin riwaayo kale waxaa dhexdeeda iyada ahayd ibnu wahbin oo ibnu wahb uu warinayay qaala rasul lah sal lay slam rasuulku wuxuu yihi faman lam yu'min ruuxaan rumaynin bilqadari qadarka ruuxaan rumaynin khayrihi kiisa khayrka ah wa shari iyo kiisa sharka ahba axraqahu llahu ilahi wuxuu ku gubaya ku gubayaa binnaari naar buu ku gubaya ninkan qadarka saa u rumaynin ilaahay subxaana wa tacaala naar buu ugu talagalay oo naar baa jirkiisa gubi doonta saasuu nabigu yiri sal ly waslam wafi lmusnadi musnadka waxaa ku sugnaaday waa musnadu axmed wey wasunani sunanka waxaa ku sugnaaday cinda bni daylami cinda ma cabdina ma can ibni daylami waay can ibni daylami waxaa laga warinaya qaala inuu yihi ataytu waxaanu imid ubay bni kacbin baan uyimid faqultu waxaan ku ihi fii nafsii shayun nafteyda ibnu daylamigu waa taabici waay ubay ibni kacbo saxaabadii nebiga ka mid sal ly slam iyo culimadii saxaabada buu u yimid markaasa waxaan ku ihi buuri fii nafsii shayun min alqadar naftayda waxbaa ku jiroo qadarka kaga jira yani waxbaa qaab yara macnaha waxa weye waswaas ah iyo shubha ah yaa nafteyda ku jirto qadarka ay ka qabtaan faxadiinii ii sheeg buuri bishayin wuxuun ii sheeg wax ii sheeg oo qur'aanka ama xadiistoo nebiga ka maqashay lacala allaha alla yudhibuhu inuu ku tegsiiyo bal min qalbi qalbiga inuu kaga tegsiiyo waswaaskaa qalbiga iga jira bal ilaahay inuu iga sii qaado wuxuun ii sheeg buuri macna faqaala wuxuu yihi ubay low anfaqta haddaad bixiso mitla uxudin buurta uxud wax la-eg dahaban oo dahab ah maa qabiilahu allahu ilaahay muusan aqbalan minka xaggaaga xataa tu'mina bilqadari ilaa qadarka ka rumayso saas ilaa qadarka aada rumayso wax walboo la timaado ilahi kaaba aqbali maayo horta saa qabso oo wataclama xataa taclama ilaa aad ka ogaato ana maa asaabaka wixii kugu dhacay lam yakun inuusan ahaadeen liyukhti'aka midku gafi laha wamaa akhta'aka wixii ku gafayna lam yakun inuusan ahaadeen liyusiibaka mid kugu dhici lahaa ilaa aad saa ka rumayso waxbaba laga aqbali maayo xataa buurta uxid wax leeg la baxo walow mutta haddaad dhiman lahayd calaa haada arrinkaana lakunta waxaad ahan lahayd min ahli naari dadka naarta galaad kamid noqon lahayd haddaad ku dhiman lahayd arrinkaa oo ah mabdaa ah uu nabigu sheegay salawatullah wasalamu ale wax ka gedisanna naar baad geli lahayd qaala wuxuu uhi ibnu daylami faataytu markaasa waxaan u imid cabdullahi bn mascuud baan u cabdallahi bni mascuud baan imid wa xudayfata bna alyamaan baan u imid wa zayd bna haabit raggaasoo dhan oo saxaabadii nebiga kamid sal ly slam baan imid fakulluhum dhammaantood xadaanii wuxuu ii sheegay bimili dalika arrinkaasoo kaleu iiga sheegay can nabi sal lay waslam xadiiun wey saxiixun o saxiix rawa waxaa wariye alxaakimu fii saxiixii buu ku wariyey yani saxiixiisa wuxuu ka wadaa mustadraga xadiikaas yani yuu ku wariyey xadiiun axadiis saxiixa waay marka xadiiskii horan buu la macnaya oo yani ninka daylami la yidhahdo taqriiban wuxuu ka warinayaa afar nin oo saxaabada nebiga ka mid ah sal ly slam weliba culimadii saxaabada ubay ibnu kacab iyo cabdullahi bnu mascuud iyo xudayfa bnu yamaan iyo zayd ibnu saabit waa ragii culimadii saxaabada wa waxay isku waafaqeen kulligood inuu nebigu yihi sal ly slam ninkan qadarka rumaysnayni naartuu gelaya janno ilaahina subxaana watacaala ma uu gelay talabaadna waxa weyaan in wax laga aqbalaya uusan jirin adduunka waxba laga yeeli maayo buurta usbe xataa wax lagama buurta usbe waxaa loogu halqabsadaa inta badan waxaa lagu misaaliyaa wixii la doonaya in la weyneeyo maxaa waa buur aada u ballaara wey weyn bal buur keliya ma silsilad waa silsilad buuro isku daba xidha wey maana wa fi lmusnadi musnadka waxaa ku sugan wasunani cinda bni daylami can ibni daylami laga warinaya qaala wuxu uhi ataytu waxaan ubay ibna kacb baan u imid ubay bna ibna kacb baan u imid faqultu waxaan ihi fii nafsii nafteeda dhexdeeda shay un waxbaa ku jira min alqadari qadarkana kaga jira axdaaqeedi nafteeda ku jiro waswaas ah oo qadarkaa laygu dirahayaayo lay diidsiinaya faxadidnii isheeg bnu bishayin wuxuun iisheeg lacala allaha alla wuxuu mudanyahay yudhibuhu inuu iga tegsiiyo min qalbi qalbiga inuu kaga tegsiiyo wuxuun aan ku caafimaado oo bal waxyiga iyo nusuustiisa iisheeg ayib faqaala wuxuu uhi low anfaqta haddaad bixin lahayd mitla uxudin uxud wax lamida dahaban oo dahaba ah, maa qabilahu llahu ilaahay muusan aqbalin minka xaggaaga xataa tuumina ilaa aad rumayso bilqadari ilaa qadarka ka rumayso wa taclama aad ka ogaato ana maa asaabaka wixii kugu dhacay lam yakun inuusan ahaaden liyukhti'aka mid kuga dilaha wama akhta'aka wixii ku ku garab marana lam yakun inuusan ahaaden liyusiibaka mid kugu dhicilaha walow mutta mitta iyo mutta oo isku mid walow mutta haddaad geeriyoon lahayd calaa haada waswaaskaa kugu jiray qadarka kaaga jira haddaad ku geeriyoon lahayd la waxbaad ahaan lahayd min ahli naar dadka naarta galaad noqon lahayd marka haddii xataa aada fahmi weydo oo qadarku isu kaa qaban waayo midho barde duuduub baa loo liqaba somaaliu tidhahdaa duuduubkaa u liqrube markaa kadibna waxbaha sii baaqida maxaa yeele fahamkiisaad aada u adag oo xataa culimada raasikiinta ah mooyaane yani waxa weeye dadka cawaamta ah fahamkooda inuu ku adkaada laga yaabo khaasatan marka la yidhaahdo addoonku iraado iyo mashiya iyo wuxuu leeyahay doonitaan ilaahayna subxaana watacaala horu u qorsheeye wixiisa waxalla waxaa ka dhacay horu u qorsheeye haddana awoodu wax ku sameeyuu le marka la yidhaahdo inay isqabadsiin waayaan baa laga yaaba dad badan sidaa daraaddeed waxaa fiican duuduubka inaad ku liqdo macna haddaad fahmi weydo ilaa aad ka fahmayso ka garanayso macna laakiin marnaba qalbigaaga ka ilaali inuu waswaas ka galo mabdaa isaga oo macnaha waxa weeye uu waswaas ku galo walow mutta calaa hada lakunta min ahli naar qaala wuxuu ihi faataytu waxaan u imi cabdlah cabdulahi bn mascuud baan u imi waxudayfata bn alyamaan wazayd bna haabit fakulluhum dhammaantood xadaanii wuxuu ii sheegay bimili dalika arrinkaas kale can nabiy sal lay slam iiga sheegay xadiidu saxiixun waa xadiis saxiixo rawahu waxaa wariye alxaakim fii saxiixi macnaa mustadraga laga wadaa mustadraga in saxiix la yidhaahdaay waa qalad wey sax ma aha sax ma aha maxaa yeelay kulligii saxiix maaha inkastoo uu ugu talagalay xaakim inuu axaadiista saxiixa kusoo arooriyo haddana waxway kulligii saxiix ma saas daraadeed waa laga fiican yahay tasmiyada saxiixa in lagu magacaabo mustadrak lxaakim saasay culimada xadiidku leeyihi alkhaamisatu masalada shanaadi waxa weeye dikru ah, fiihi masaa'il baabkan masaa dhowraa ku jirta alula masalada koobaadi waxa weeye bayaanu fardi liimaani bilqadar qadarka oo la rumeeyo inay waajib tahay oo la cadday inay waajib tahay oo la cadeeyo saa waxay ka muuqataa adiladan soo marnay athaaniyatu masalada labaad waxa weye bayaanu kayfiyati liimaan qaabkii qadarka loo rumayn lahaa oo laysu cadeeyo qaabkiina waan soo marnay oo muxuu ahaa yani taclam biana maa asaabaka lam yakun liyukhطi'aka wama akhta'aka lam yakun liyusiibaka saas way macnaha kayfiyada iyo qaabka wixii kugu dhacay waa inaad ogaato inuusan ku garab marin wixii ku garab marana waa inaad ogaato inuusan marna kugu dhacin qaabkaasaa loo rogay qadarka athaalithatu masalada saddexaad waxa weeye ixbaatu camali man cid camalkeed oo la baabi'iyo oo la hoogiyo ciddaasoo lam yumin aan rumaynin bihi qadar ciddaan qadarka rumayninna camalkiisa inuusan waxba ka jirin maxaa yeele muslimba ma ah waxaan iimaan lahayn oon islaam ahayn ilaahay subxaana watacaala camal umaba kaydiyaba waxba meel uma yaalaan marka sida geedu caleenta u daadisoo kale saasoo kale camalkiisa loo daadin macna araabicatu masalada afraad waxa weye alikhbaaru warramidla warramo ana axadan ruuxna laa yajidu inuusan helaynin dacma aliimaani iimaanka dhadhankiisa iyo macaankiisa xataa yu'mina ilaa uu ka rumeeyo bihi qadarka dadku intaasay ku kala fiican yihin adduunku sidiisaba dadka ma qanciyo qalbigoodana ma dharjiyo mana xasilin si kasta hadduu kugu bato laakiin dadku waxay ku kala fiican yihiin oo ku kala yani qiimo badan yihiin kolba siday qadarka u kala rumaysan nin baa gaajaysan oo yani ooman oo aradan oo guri la-aan ahoo waxba aan adduunka ahayn haddana raaxada uu dareemayo iyo damiirkiisa xasiloonida ku jirta ma haysto ninka milyaneerka bal adigu fasir meel kale kama imaan waa qadarkaas la rumeeyo qadarkaas la rumeeyo inta keliyan ku tugtug leenahayna waa intaas inta keliyan ku socnaa waa intaas sida loogu kala fiican yahay mabdaa baana nolosha u kala macaan baacaadka iyo ilaahay subxaana watacala diintiisa iyo ku dhaqankeedana loogu kala fiican yahay marka waa mabda muhima waay sidaa daraadeed bay culimadu siru tawxiid ku magacaabaan tawxiidka dhan buu sir u yahay macana sirtiisa marka iimaankii dhadhankiisii kuba dhadhay maayo ilaa aad arrinkaa isaga aad rumayso alkhaamisatu midda shanaadi waxa weeye dikru awali maa shaygii ugu horreeyey oo la sheego shaygaasoo khalaqa allahu ilaahay uu abuuray shaygii ugu horreeyey ilaahay uu abuuray oo la sheego qalinkuu ku sheegay xadiidku saasaa yaan soo marnay laakiin waxaa axaadiista kale ku ansaxday in laga horreeyey qalinka abuurkiisa in laga horreeyey oo waxaa ka horreeyey carshigaa ka horreeyey carshigaa abuur ahaan kaga horreeyey kadibna qalinka ayuu ilahay abuuray subxana wa tacaala